sharxi kitaabi sunan الnasaa-i fii leylaة اأxad اlmuwaafiq lisaabic cashar min shahri dilqicda dilxija caami alf arbacumiya wa inain wa arbaciin hijrat mustafa salى اllahu عalayhi waali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين من تام السنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس بقول أفر سديتنات ee majaalista dulmarka iyo sharxa kooban ee kitaabka sunan anasaa'i habeenkan waa habeen talaadaa kuna beegan habeenku habeen talaada kuna beegan todoba iyo todobanka bisha dilxija kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam kitaab ulhiba ayaan soo bilownay habeen xalay aan soo bilownay waxaa kadibna aan bilownay baabka koobaad hibat lmushaac shayga aan la qeybinin in la hibeeyo mashruucnimadiisa iyo banaanidiisa ayaan xalay soo qaadanay caawa baabka labaad baabu rujuuci اlwaalidi fii ma yucطi waladahu wadikru ikhtilaafi naaqiliina wadikri ikhtilaafi الnaaqiliina lilkhabari fii dalika baabu rujuuci alwaalidi qofka waalidka inuu ku noqdo fii maa xoola yucطii uu bixiyo ama uu siiyo waladahu canugiisa inay arinta iyada aan dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay waa kow tan labaadna wadikri ikhtilaafi naaqiliina dadka soo raray iyo ruwaadda khilaafkooda sheegid la sheega dilkhabari khabarka ay soo rareen iyo xadiidka fii daalika arrinkaas oo ku saabsan in canuga xoolihii la siiyey lagu xuntay amaba eh, xunday amaba waxaa weeyaan lagu lagu waxday in aad waalidka ka cishan karo rawaaddii soo naqliyey habka ay u wariyeen khilaafka ay isku khilaafeen sheegid la sheegay ayuu baabkan u baab sheegiddaas middan dambe waa latiifa isnaadiya amaba waa cilmu alxadiid waxa culuum alxadiidka loo yaqaano wa waxaa la yidhaahdaa riwaayat diraayatan o riwaayatan waa riwaayatan weyaan diraayadana waa qaybta horo ah rujuucu اlwaalidi fii ma yucطii waladahu waalidka hadduu canugiisa xoolo siiyo inuu ka cishan karo inay u bannaan tahay ayaa marka halkan uu baabkan u baabiyey laakiin qof kale oo caadigood wax siisay in laga cishto iyada lama ogola ahy iyada lama ogola taana waa ku lifaaqanta waa noo imaan doonta axaadiis badan oo sida ayada ah ayaa noo imaan doonta qofka wax hadduu bixiyey marba ood gacantiisa ka dhiibo ama qowlkiisa ku bixiy ka noqdo arinta ayada inaan la ogolayn ayaa idna noo imaan doonta ku lifaaqan <clears throat> axaadiista aan ku jirna waaya xadiis saddex kun lix boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad <clears throat> waa xadiidan xasana صaxiix qaala alimam nasai ala mt abarna axmed ibn xafs axmed ibn xafs asulami weeyaan hy waa saduuq axmed ibn xafs ibn cabdillaahi ibn rashid السلمي waa صدوq qaaل xadaثanii waxaa ii waramay ibrahim meeshan waxaa ka maqan abi ma idiin qoranta abi ya ya sheekh kiini kuma qorna sama axsanta sheekh nuur adiga abi ma ku qoranta ya xadiidka akhbarana أحmed بن xafs qaal xadaanii abi axsanta xadaanii abi aabihii marka waxaa weeyaan waa ninka la yidhahdo xafs ibn cabdilaahi ibn rashid asulami waa saduuq aabbihina qaala xadaanii ibraahim ibnu طahmaan alkhuraasaani wa iqaة yugrib can saciid bn abi caruuba wa iqaة xaafid lahu tasaaniif kaiiru tadliisi waاkhtalaa fii akhirihi abat الnaas ninkaas wakhtalaa fii akhirihi weyaan naam wa ahbat الnaas fi xadiiثi qataada waa yahay saciid bn abi caruuba can caamir bn cabdilwaaxid اlaxwal albunani wa saduuq yukhطi can camr ibn shucayb waa saduuq can abihi abi shucayb ibn muxamed waa isna saduuq kale can jadihi awowgiisa cabdulahi bin camr caasi radi allahu taala qal cbdulahi bin camr qaala rasu rasuulka wuxuu yihi sala allahu calayhi waali wasalam laa yarjicu kuma laabta axadun qof fii hibatihi wixii u hibeey u bixiyey ilaa waalidun waalid ma oyani min waladihi canugiis uu kaga noqsado ood kaga cishto waalcaa'idu qofka ku noqda asal ahaan fii hibatii bixiyey kalcaaidi qof ku laabtay ayuu la tooyahay fii qayhi matagiisa saas ayuu nabigeen sal alla alay slam xadiidkan marka qayga ku tilmaama caawun la soconayaa ilaa aan ka gebagabayno taqriiban baabkan intiisa badan wuu nala soconi oo kitaab aruqba ilaa aan ka gaarno wuu nala soconi marka waxaa noo imaan doonta uun in ikhtilaafu annaaqiliin ruwaadda soo naqliyey aarkan ama xadiidkan khabarkan habka isu khilaafeen in la sheego oo marka axaadiista badanoo noo imaan doonta khilaafkaas ayuu kuu tilmaami doonaa khilaafkaas nuxurkiisa nacam khilaafkaas nuxurkiisa wuxuu yahay dhowr shay markuu imaamku yidhi caleyh raxmat ullah wadikru ikhtilaafi annaaqiliin lilkhabari fii dalika markuu yidhi wejhu اlikhtilaaf oo imaamku u ishaaray caleyh raxmat ullah weeyaan ninka la yidhaha caamir alaxwal ayaa ka wariyey tan koobaad waa caamir alawal wuxuu ka wariyey camar ibnu shucayb can abiihi can jaddihi oo xadiidka marka can ariiqi cabdillahi bni camr caasi weeyaan halkaas ayuu muxuu ah mariyey ninka la yihahda caamir alaxwal wa khaalafahu xusein mucalim xusein ibnu dakaan mucalim ayaa khilaafayo wuxuu ka wariyey camr ibn shucayb can abihi maaha wuxuu ka wariyey can طaawuus ibn kaysaan can ibn cumar bn cabaas musnadki wuxuu ka dhigay cabdulahi bn uh, cumar iyo cabdulahi bn cabaas ayuu ka dhigay meesha wuxuu ka saaray cabdulahi bn camr bn caasna uu ka saaray aabihiina uu ka saaray can abihi can jaddihiina waa ka saaray waa uh, wejiga koobaad taas weyaan wejiga labaad wuhayb ibnu khaalid ayaa wuxuu ka wariyey can cabdilahi bni awus ibni awus ayuu ka wariyey cabdilahi bni awus cabdilahi bn awus wuxuu ka wariyey can abi aabihi oo awus ibni kaysaana can bni cabaasin cabdilahi bni cabaas oo weliba can rasuulilah waa marka mawsuulla saasuu wariyey waxaa khilaafay alxasan ibni muslim nin la yidhaahdo oo iqa ah ayaa khilaafayoo wuxuu ka wariyey can taawuus taawuusna can rasuuli illaahi sala allahu alayhi waali wasalam oo meeshii cabdulahi bin camr bin caas waa ka baxay waxaa meesha ka baxay sidoo kale cabdulahi bin cumar waxaa meesha ka baxay cabdulaahi ibn cabaas intii meesha waa laga saaray oo xadiidka waxaa laga dhigay xadiid mursala ah, ayaa laga dhigay marka khilaafka laguu sheega ka isaga weyaan laakiin xadiidka waxyaabaasoo dhan waxay ka dhibaan haba yaraatee lama arka weyaan lidaalika ashaykhaan albukhaariy wa muslim ayaa xadiidka soo saaray waa xadiid aanan meel laga taabto far laga saaro aanan lahayn in qofka waxaa weyaan canugiisa uu eh, wixii u siiyey uu ku noqsan karo fi saxiixayn ayuu ku yeelaa sidaa weeyaan nacam eh, waa waxaa weeyaan waxaa laga soo reebay asal ahaan alcaa'idu fii hibatihi ka alcaa'idi fii qay'ihi waa asal ahaan laakiin waxaa meesha ka baxay oon ku jirin oo laga soo reebi alwaalid can waladihi waxaa la too ayadna hadda qofka hadduu annafsu biالnafs qof baa naf gooyey soo maaha soo looma dilaayo annafsu biالnafs wاlcayna biاlcayn wاlanf biاlanf wاluduna biاludun laakiin hadduu waalidka canugiisa dilo kaw ugu siiyo ma loo qisaasi qawad ma imaani ma loo dili maya looma dilay calى raaji marka tana waa ti ay la toota غayr اwaalid <laughs> waxaa kelimadaas dhexda oo istinaha oo laga soo reebay alwaalid dhexda ay ku jirtaa dhexday taallaa laakiin hadalkan dambe meeshii hore u noqonayaa nacam halkii hore u socdaa sida wey nacam taawuus cabdullahi ibn taawuus aabihiisu ka warinaya wahayb wahab ayaa inta ku qoran laakiin waa khaa wahayb weyaan waan u imaan doona insha alla tabarak wa tacala markaan xadiistaas aan gaarno waan u tegi doonaa wahayb ibnu khaalid inuu yahay uusan wahab uusan ahayn wahabka waa khaa meeluu ka imaadana ma aqaan khaaas waa yahay xadiidka saddex kun lix boqol iyo sagaashanaad waa xadiis isna صaxiix ah qaala alimam nasai alي mt abarna mxamed bn mn anzi watiqat xaafid qala xadana ibn abi cadi maxamed ibrahim ibn abi cadi asulami weyaan wa can xusein ibn dakwaan mucalim waa iqatu rubama wahim can camr ibn shucayb waa saduuq cafwan qala wuxu yih anu shucayb xadaanii waxa ii warrama taawuus ibnu kaysan waa iqatu faqihun faadil can ibni cumar cabdillahi bn cumar bn khaaab radi allahu tacala canhuma wabni cabaasin radi allahu tacala canhuma yarfacaani alxadiid xadiidka ayagoo kor u qaadayaan oo eh, mxu la cuskanayaan ila اnabiy sala اllahu alayhi waalihi wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi laa yaxilu uma banaana lirajulin nin uma banaana dumarkin oo lamid yucطii bixiya caطiyatan siisma uma kadib yarjicu fiiha ku laabto ila alwaalida waalidka ma oyane fii ma yucطii wuxuu bixiyo ama u siiyo waladahu canugiisa wamahalu ladii kii tusaalihiisa yucطii bixiya caطiyatan bixin ama siisma uma intaa kadibna yarjicu fiiha ku laabta ka maali kalbi ay oo kale weeyaan akala cunay xataa idaa shabica markuu ergey qaa'a kadibna matagay uma intaa kadibna caada ku laabta fii qayihi matagiis wax aad u foolxun waa marka qofka inuu intuu wax bixiyo wixii iyaga ah marka uu dib ugu laabto foolxumidooda marka ay iyo mantag iyo cunid matageed ayaa marka uu nabigeena ku shabahay sala allahu calayh waali wslam watanfiiran lihada alficli ficilkaas dadka in laga fogeeyo oo muxuu ah la nacsiyo ayuu nabigeena saas u leh sal allahu calayhi waaalihi wasalam waay xadii saddex kun lix boqol iyo an laba iyo lixdanaad laba iyo sagaashanaad sooma mis ko sagaashanaado kow iyo sagaashanaad waa xadiid isnad saxiixa akhbarna moxamed bin cabdilaahi alkhalanjiy waa saduuq almaqdisi weyan qaala wuxuu yihi xadaana abu saciid abu saciid wa huwa bani hashim ayaa xoreeyeen magaci waxaa la yihahdaa cabdiraxmaan ibn cabdilaahi annawfali waa saduuq rubama akhطa can wahbin maxaa ku qoray sheekh nuur wahayb axsanta can wahayb nuskhadaas meelay ka imaaday nuskhadii dhan oo muxuu ahaa maktabat almacaarif maktabadaha ugu mashhuursaneed oo taxqiiq uu saaran yahay waxaa weeyaan telefoonkaas yaroo muxuu sheekh nuur u wata ayaa ayaa meel saaray jazaahu allahu khayran ya kitaab muxuu ahaa waraq iyo noocaas wahayb sheega ma haysaan ma fi usein ma sheeg iska amsan yahi usein wahayb <laughs> mis wahab wahaba ku qoran xataa kii shekh xuseen waa kaas kiis waa daar اmacrifa kan daar اmacrifa wa waaya waxaa weeyaan wuxuu yihi can wahb can wahayb ibn khaalid اlbahili wa iqaة habtun tagayara fi akhirihi qaala xadaثna ibn طaawus cabdulahi ibn طaawus wa iqaة faadil caabid can abihi aabihiis طaawus ibn kaysana can bn cabaasin radi allahu tacala canهuma qaala wuxuu yidhi sayd ibnu cabaas qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm alcaa'idu kan ku laabta fii hibatii hibadii uu bixiyey kalkalbi ay oo kale weyan yaqiiu ma tago uma yacuudu fii qayhi matagiisa ku laabto xadii saddex kun lix boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadii saxiix maa qabla xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonayaa maxaa yeelay xadiidkan mursal weeyaan aawus ibn kaysaan nabigu toos ula aaday ala sla slam mursalkana waa min anwaac daciif malaakiin wuxuu saxiix ku noqonayaa xadiid kore isku nooc yihiin oy kala duuneen waa saxiixun bishaahidihi ama xadiista hore oo ka horreysay akhbaranaa moxamed ibn xaatim ilmarosey ayuu imaam nasaai yihi caleyh raxmat ullah wa iqatun qaala xadaana xibaan ibnu muusa almarosi wa iqa qaala amana cabdillahi mubaarak waa imaamkii can ibraahim ibn naafic almaqsumi mowlaahum wa iqatun xaafid an xasan ibn muslim almaki alxasan ibn muslim eh, ibnu yanaq weeyaan almaki waa iqa can taawus ibnu kaysaan raxima allah اljamiic qaala wuxuu yidhi taawus ibnu kaysaan qaala rasul lah sal sl rsulka alle wuxuu yidhi toos marka wuxuu u aaday meel tallaabo usan isaga gaari karin ayuu la booday waa nin yidhi muxuu ahaa tallaabadayda halkan ilaa albaabkaasaan la boodi maya halkaas qalwdaas ka dhacaysa waxaa weeyaan khatar wa marka waa mursal xadiidka marka mursalna waa daciif laakiin wuxuu hawshaas ayado ay ku xirmaysaa axaadiista rosomanino dhan ayay isku nooc yihiin kala duwneen alayhi marka sanadkaas mursalka ah hore ayuu saii ku noqonaya qaal wuxuu yihi qaala rasul wuxu yih sal slm taawus ayaa dhihi laa yaxilu uma banaan liaxadin qof an yahaba inuu hibeeyo hibatan hiba uma kadibna yarjicu fiiha uu ku laabto ilaa min waladihi canugiis inuu ugu laabto ood ka cishtay mooyane kunkan doolar ayaan siiyey maanta ayuu siiyey beri kadibna isagoo gacanta ku hay jaf inuu ka siisto jeefkashiis ka tago waxba ishkaal ma lahan uu ka qaato qaala aawus wuuu ama uu yidhi aabbaysi qaala aawus wuxuu kuntu waxaan ahaa asmacu maqla wa ana sagiiru anoo yar ayaan maqli jiray caaidun fii qay'ihi qofki hibadiis ku laabta matagiisu ku laabtay ayaan maqli jiray iyadoo laleeyahay falam nadri maan ogeyn annahu isaga daraba inuu u yeelay lahu isaga ama arrinkaas maalan tusaale inuu nabiga qofkii badiis ku laabtay uga dhigay maan ogeyn ayuu leeyahay kadibna qaala wuxuu yihi rasulkana sal slm faman facala dalika arrinkaa qofka sameeya famalu tusaalahiisa kamahali kalbi ay oo kale weeyaan yakulu cuna cuna uma kadib yaqii uma tago uma yacuudu fii qayihi matankiisa ku laabta weeyaan intaas waxaan ugu soo baxnay in imaamka calayhi raxmat uu u deliishaday axaadiista aan soo marnay in qofka muslimka ah hibada uu bixiyey uusan ku laami karin ilaa canugiisa mooyane laakiin canugiisa wuxuu u hibeeyey inay u bannaanta inuu ku laabto sidaas weeyaan baab kale ayaa halkan imaamku bilaabay kii hore aan aad ugu fogeyn oo isku dhow yihiin baabu dikri ikhtilaafi dikru اkhtilaaf baabu dikri اkhtilaaf khilaaf sheegid la sheego likhabari cabdilahi bni cabaas cabdulahi bni cabaas xadiidkiisa fiihi arrinka horan soo marnay oo ahaa in waxaa weyaan uu qofka sadaqadiis inuu ku laabto ay la too tahay qof matagiisa ku laabtay ama ey matag matagiisa ku laabtay ay la too tahay iyo diidma la diido iyo banaana la-aanta ayna banaaneen sheegitaan la sheego xadiidka uu cabdullaahi bn cabaas laga wariyey khilaafka ay ruwaadda isku khilaafeen ayaa halkaan ka gelaynaa riwaadda khilaafka isku khilaafeenna mid mid baan ugu tegi doonaa xadiid saddex kun lix boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasi caleyh raxmat lla akhbarna maxmuud ibnu khaalid asulami waa iqa qaala xadaثana cumar ibnu cabdilwaaxid asulami waa iqatun isna can ilawsaaci cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci waa iqatun jaliil qaala xadaثanii moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali bn abi aalib weyaan abu jacfar albaqir waa iqatun faadil qaala xadaثanii saciid ibn musayab iqatun faqiihun waa taqaanaan maraatibtiisa imaamka weyaan qaala wuxuu yihi xadaanii waxay warram cbdullahi bn cabaas radi allahu ta anuma ayaa ii warramay qaala inuu yidhi cbdulahi bn cabaas qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm maalu ladii qofka tusaalihiisa yarjicu ku laabto fii sadaqatii sadaqadiisa ka maal kelbi ay oo kale weyaan yarjicu ku laabto fii qayhi matagiisa oo fa cuna saas ayuu nabigeena ku sheegay sal la alay slam marka xadiidkan cabdulahi bn cabaas nabigeena ayuu toos ugu wariyey sal allahu calayhi waali wasalam marka saciid ibn musayab ayaana waxaa weyaan ka wariyey saciidna moxamed ibn cali ibn xusein wahaakada marka maalu ladii yarjicu fii sadaqatihi ka maali kelbi yarjicu fii qayihi fayakulahu fayakuluhu nacam xadiid saddex kun lix boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas akhbarna isxaaq ibn mansuur alkawsaj wa iqatu tabt qala xadaثana cabdusamad ibn cabdilwarid waa iqatun tabtun fii shucba qaala xadaثana xarb wahuwa ibnu shadaad xarb ibnu shadaad waa ninkee qaala xadaثani yaxya wa ibn abi kaiir aلطa'i waa iqatun tabtun yursilu wayudalis iq weyaan xarb eh, ibn shadaad qaala xadaanii cabdiraxmaan ibni camar waxaa idiin qoran cabdiraxmaan ibni cumar wawha lagu daro camarka dhiga cabdiraxmaan ibn camar wahuwa alawsaaci waa iqat jaliil ana muxamed ibn cali ibn xusein ibn faatima binti rasuuli illaahi sala اllah alay slam abu jacfar albaqir weeyaan waa iqat faadil xadada wuxuu sheegay can saciid ibn musayab an ibn cabaasin ana nabiya nabigana sal slam qaala nabigeen inuu yidhi maalu ladii kitusaaliisa yatasadaqu sadaqaysto kii hore yarjicu fii sadaqati samankana yatasadaqu bisadaqa uma kadibna yarjicu fiiha ku laabto ka maali kelbi ay oo kale weyn qaama tagay uma cada ku laabto fii qayhi matagiisa faakalahu cunay xadii saddex kun lix boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam nasaci ramt abarna alhaytham ibn marwan ibn haytham ibn cimraan maqbuul weyan qala wuxuu yidhi xadana muxamed whu ibnu bakaar ibnu bilaal adimishqi saduuq qala xadana yaxya ibn saciid alansaari weyaan mise yaxya ibn abi kaiir cafwan can ilawsaaci ana muxamed ibnu cali ibn xusein xadata wuxuu sheegay can saciid ibn musayib can cabdilaahi ibn cabaasin radia allahu ta anuma ana rasu sl sl qa rasulkan wuxuu yidhi maalu ladii kii tusaalihiisa yarjicu ku laabto fii aaatihi sadaqadiisa ka maali kalbi ay oo kale wayan yaqiu ma tago uma yacuudu ku laabto fii qay'i matagiisa qaala awsaaci wuxuu yidhi samictuhu waxaan ka maqlay yuxadiu isagaa u sheekayni caطaa ibn abi rabax bi hada xadii xadiiskan ayaan ka maqlay yuu ka maqlay awsaaci marka ninka awsaaci ka maqlay waa ninkii akhyaari awsaaci ninka uu ka maqlay isagoo caطaa u sheegay waa ninkii haye maxaa loo aamusay <laughs> awsaaci maxamed ibn cali ayuu ka wariyey ha maxamed markuu muxuu ahaa warramayey ninka u warramaya wuxuu ahaa cataa uu warramay sidaa weeyaan xadii saddex kun lix boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa iyo macaani ahaan hadday xitaa lafdiyaanay u kala duwan yihiin macaanida waa hal macno xadii saddex kun lix boqol iyo toddobiy sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasai cal akhbarna abulashcad axmed ibn miqdaam alcijli waa saduuqun saaxib xadiid qala xadaثna khaalid bn xasan ujaym wahiqatu dabt qala xadaثna shucba can qataada can saciid اmusayab an ibn cabaasin radi allahu taala anuma qala wuxu yhi abdlah bn cabaas qaala rasu rasulka wuxu yhi sal slm alcaa'idu kan ku laabtay fii hibati hibadiisa kalcaydu fii qayi matagiis qofka laabtay uu la tooyahay xadii saddex kun lix boqol iyo sideed sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasri cala inta akhbarana moxamed bn cala alhamdani waa xaafid qala xaddatana abu khaalid wa huwa sulaymaan ibnu xayaan alazdi waa iqatun yukhti saciid ibn abi caruuba waa iqatun xuja ama cafwan iqatun xaafidun lahu tasaaniif iqatun xaafidun lahu tasaaniif hahay can ayuub ibnu tamiim sikhtiyaani waa iqatun tabtun xujatun faqiih can cikrima bni cabaasin radia allahu ta anuma qal cbdulahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm laysa lana nooma sugna annaga maalu sawi tusaale xun annaga ma lihin haddii aan ahluislaam nahay waxaa weeyaan tusaale xun asal ahaan uma lihin haahay alcaaidu qof ku laabana fii hibati hibadiisa kalcaaidu qof ku laabtay fii qayhi matagiisa yacni tusaalaha la keenay waa fool xunyi sooma jeedaan marka nabigeena sal slam wuxuu ka hormariyey muqadimo iyo hordhac uu arinkaa soo socda uu kaga sababtaqana soomaalida waxay yihahdaan wax rag looga mahmaaha ma ahane sidaas waxyaaba dee muxuua markay yada aan isku toosna ay sheegi rabaan soo sidaa ma sidoo kale nabigeena sal l slm haweeneyd ansaariyadeed oo u timid mataqaanaan waate umu sulaim sooma ahayn umu sulaim markay nabigeena u timid sala allahu alayhi waali waslem hadalka ay ku tiri waad garanaysaan waa tii ay ku tiri nabi allow ilaahay subxaanahu watacaala kama xishooda xaq ee haweenayda haddii ay waxaa weeyaan ixtilaamto oy ragga waxay arkaan ay aragto qabaysma laga rabaa nabigeena jawabtiis waxay noqon sal allah alay wasalam nacam idaa ra'at ilma hahay haddii biyo ay aragto sidaa weeyaan marka mararka qaar waxyaabaha la yara qoonsana markaad sheegayso ama qof uu sheegi inuu marka aadaabta waxaa ka mid ah in laga hormariyo wax culayskaas imaan doona yara khafiifini rag wa loga mahmahmahan iyo mxuu ahaa laysa laa maala saw iyo wix la midkaa waa hadiga nabigeena sal allahu alayhi waali waslm daqan soomaaligan waabades taasood garanaysaan waa yahay xadiidka saddex kun lix boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa akhbarana camr ibn zurara ayuu yihi alimam nasaa'i raximah اllah alkilaabi wa iqat tab qala xadana ismaaciil ibn culaya wa iqat xaafid can ayub bn tamiin sakhtiyani can cikrima bn cabaasin radi allahu ta anuma qal cbdullahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm laysa lana nooma sugna annaga maalu sawi tusaale xun ma lihin annaga haddii aan ahlislaam nahay aadaabtanaga ka mid maahan laakiin mararka qaar waxaad u baahanaysaa inaad waxyaaba tusaale iyo rafool xun aad sheegto alcaa'idu kan ku laabto fii hibati hibada uu bixiyey kalkalbi ay ayuu la too yahay yacuudu ku laabta fii qayima tagiis ayuu nabig sal la ala sl xadis saddex kun iyo todoba boqolaad xadiidka saddex kun iyo todoba boqolaad allahu akbar waa xadiid saxiixa qaala alimam nasaي a abarna mxamed ibn xaatim ibn nucaym almarwsi wa iqa qala xibaan ibnu muusa almarwsi wa qaala ambana cbdillah mubaarak waa imamki can khaalid ibnu mihraan alxada waثiqaة yusil can cikrima can bn cabaasin radi lah ta a qal cbdillah bn cabaas qaala rasuulka wuxu yih sal slm laysa lanaa nooma sugna mahalu sawi tusaale xuma ama tusaale xun ma lihin araajicu qofka ku laabta fii hibadiisa kalkalbi ay ayuu la too fii qayihi ay yacuudu fii qayihi matakiis ku laabto intaas waxaan ugu soo baxnay idna cabdullahi bin cabaas ruwaaddi haabka ay ugu wariyeen khilaafka ay isku khilaafeen sheegay la sheego sidoo kale haddana waaa arrinta maan weli wadnaa kamaan dhammaanin ilaa kitaab ruqba aan ka gaarno aan soconaynaa baabu dikri اkhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheego cala taawuus ibnu kaysaan laisku khilaafay firaajici qofka ku laabta fii hibati hibadiisa fii hadda waxaa weeyaan damiirkuu ka baxayoo hibadii ayuu toos u sheegay marka daawuus ibnu kaysaan habka uu u wariyey waa noo imaan doontaa insha allah tabaaraka wa tacaala mar isaga oo muxuu ahaa cabdullahi bin cabaas ka warina toos oo oo xadiidka uu mawsuul yahay marfuucna yahay ishkaal uusan jirin waa un tegi doonaa ama waa kan muxuu aan mari doona sidoo kale waxaanu tegi doonaa isaga oo waxaa weya taawus ibnu kaysaan toos nabigan ugu warina sal lla l slam oo boodi waxaa kaloon u tegi doonaa isagoo ariiqo loo yaqaan ariiqat albalaaq oo imaam maalik uu mashhuur ku yahay balaqana isagoo siiqadaa ku warinana oo waxaa weya saxaabigii inta ka booda toos waxaana soo gaartay inuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yidhi saddexda ariiqba waa noo imaan doona ikhtilaaf marka la sheega taawus intaasun kama badna insha allah tabarak wa tacaala waayo xadiiska saddex kun iyo toddoba boqol iyo koobaad waa xadiis saxiixa qaala alimam aleyh ramat lla abarna zakariya ibn yaxya dimashq wa iqat xaafid qaala xadaثana isxaaq ibn ibraahim alxandali martabada u jooga mujeedan muxuu ahaa ibn rahwey intuu joogi jiray marka hore martabatu shuyuukhi alimaam النسائي halkaas u ah soomayn asal ahaan laakiin hadda caawa xaguu joogaa waa shaykhu shaykh النasaa'i martabada ayuu geeyey xadiidka marka nuzuul ayaa ku jiro waa garanaysaan oo xadiid caali ma noqonaayo hadiiba uu mxuu ahaa ninka la yidhaahdo eh, alxandari ibnu rahwi rahwiya ama ibnu rahwey sida ay fuqahada yihahdaan iyo muxadiiinta muxadiintu waa saan hore usoo sheegnay ibnu rahwiya ayay yidhahdaan fuqahadana waxay yihahdaan ibnu rahwey xamdaweyhi iyo siibaweyhi iyo camraweyhi iyo dariiqadaas ay fuqahada iyo qolyahan eh, luqawiyiinta isticmaalaan ayay fuqahada isticmaalaan muxadiiintana waxay yidhahdaan rahwiya rahawiya saasay yidhahdaan raxima allahu ljamiic waa yahay isxaaq ibnu rahwey weeyaan qala wuxu yhi isxaaq xadaثana almaqzumiy almuqira ibnu slmة almaqzumi wa iqaة tabt qala xadaثana whayb ibnu khaalid albahili wa iqaة habt tagayara fi akhiri qaliila qala xadaثana cabdullahi ibnu طaawuus ya asagoo saxan waa kan axsant xadaثana cabdullahi ibnu طaawuus ibnu kaysaan weyaan waa iqa can abihi aabihi طaawuus ibn kaysaan can ibni cabaasin radi lla ta ana rasul rasulka sal sl rsulkan wuxuu yidhi alcaayidu kan ku laabana fii hibati hibadiisa kalkalbi waa ay oo kale oo yaqiu matagada cafwan uma yacuudu fii qayhi matagiis ku laabta saasuu nabig yiri sal sl xadis saddex kun todoba boqol iyo labaad waa xadiisna saxiixa أخبرنا أحمد بن حرب وصدوق قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خالد بن الضرير وهي وثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهيم في حديث غيره عن حجاج ابن أرطاءة ويا حجاج ابن محمد الأعور هو ملايين هلكان وابن أرطاءة النخعي وصدوق كثير الخطأ والتدليس ومن الأحد فقهاء من أحد الفقهاء ويا fuqahada ayuu ka mid yahay can abi zubayr maxamed ibn muslim tadrus waa saduuqu yudalis can taawus bni kaysaan can ibni cabaasin radia allahu ta anuma qala abdulahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm alcaydu qofku laabana fii hibati hibadiisa kalcaydi fii qayhi matagiisu qofku laabta ayuu la tooyahay xadiis saddex kun todoba boqol iyo saddexaad waa saxiix isna qala imam nasai bna cbdiraxman ibn muxamed ibn salaam wa iqatun faqihun faadil qala xadaana isxaaq ibn yuusuf alasraq wa iqa qaala xadaana bihi xusein almucalim ayaa xadiidkaas noo warramay wa iqatun rubama wahim can camr ibn shucayb wa saduuq can taawuus ibn kaysaan can ibni cumar wa bni cabaas qaala waxay yidhahdeen qaala rasul wuxu yh sal slm laa yaxilu ma banaan liaxadin qof uma banaano an yucطiya inuu bixiyo alcطiyata siismo oo fa yarjicu fiiha u ku laabta ila alwaalida waalidka fii ma yucطi wuxuu siiya waladahu canugiisa wamahalu ladii qofka tusaalihiisa yucطi wax bixiyo alcaطiyata siismo bixiyo oo fayarjicu fiiha ku laabto kalkelbi ay ayuu la tooyahay yakulu cuna xataa idaa shabic goortu qa ama tago uma caada ku laabta oo farajaca caada noqdo oo farajaca ku laabta fii qayhi matagiisa oo cuna ayuu la tooyay ayuu nabig yiri sal slm axaadiistaas marka dhowrka oon soo marnay dhammaantood waa xadiis marfuuca oo mawsuula ah halkaan fiiriye marka xadii saddex kun todoba boqol iyo afar iyo todobaafaraad todoba boqol iyo afaraad weyaan xadii saddex kun todoba boqol iyo afaraad waa صaxiixu bima qablahu wama bacdu axaadiis dambe iyo kuwa ka horreya ayuu saxiix ku noqonaya liannahu xadiidku waa mursal wاlmursal min anwac ضaciif qala imam nas abarna cabdilxamiid ibn moxamed alxaraaniy wa iqa qala xadaثna mkhlad ibn yaziid اqurashi wa saduq lahu awhaam qala xadaثna ibn jurayj cabdimalik bn caziz bn jurayj wa iqaة habtun yursil waydalis can xasan ibn muslim ibn yanaq almaki wa iqa can taawus ibni kaysaan taawus ibni kaysaan kadibna muxuu yidhi ana rasuula اlah rasulka al salى اllah alay slam qaala wuxuu yidhi hy laa yaxilu uma banaan liaxadin qof yahabu hibay hibatan hiba uma kadibna yacuudu fiiha ku laabto ila alwaalida waalidka ma oyane qaala taawus wuxuu yidhi kuntu waxaana asmacu mid maqla asibyaana caruurta yaquuluuna iyagoo yidhaahdo yaa caa'idan fii qay'ihi kii matagiisa ku laabtayow ama kan ku laabana ow walam ashcur maanan ogeyn ana rasul rasulk sl slm darba inuu u yeelay ama uu u keenay dalika arrinkaas maalan tusaale xataa balaqana ilaa ay naga soo gaarto annahu nabigeena kaana inuu hayaqoodu mid yidhaahdo balaaqi wa marka balaaqaadka waxaa weeyaan alimaam maalik ayaa ku badan fii muwaaihi daa'ima wuxuu dhahaa balaqana balaqana balaqana lakiin imaam maalik balaaqaadkiisa inteeda badan waa la dabagalay waa mawsuul ilaa dhowr yaroo farkutris mooyeen inteeda badan qaar bukhaarigay ku yeelaanba qaar muslimkay ku yeelaan qaar waxaa sunanka saaiinka sunanka ayaa muxuua ah, marka markii la baaray xadiid kasta ood imaam maalik uu yihi balaaqaad ama balaqani uu yihi oo balaaqaadka imaam maaliga ah, waa xadiid haabit can rasul lah sal slm ilaa in yar oo farakutris mooyeen aad u kooban laakiin balaaqaatu hayrihi maya balaaqaatu hayrihi maya sidaa weyaan waayahay anwaaca daciifka ka mid yihiin aan kala jeeda xataa balaqnaa ilaa inaga soo garta anahu nabigeena sal slm kaan yaquul mid yihahdo maalu ladii kii tusaalihiisa yahabu lhibata hibe hibeeyo hibe bixiyo uma yacuudu fiiha ku laabta wadakara wuxuu sheegay kelimatan kelima macnaha macneed u yahay ka maali ay oo kale weeyaan yakulu qayahu matakiis cuna xadii saddex kun todoba boqol iyo shanaad waa saxiixu lisnaad sanadkiis waa saxiix weyaan waana taqaanaan waa saxiixulisnaad markii la yidhaahdo macnaheeda laa yalzam min kowni almatni صaxiixan wakadalika ida laa yalzam an yakuuna almatnu ضaciifa oo sanad keligiisu mxuu ahaa laazim maaha akhbarna moxamed ibn xaatim ibn nucaym almarzi wa iqa qaala xadana xibaan ibnu muusa almarzi wa iqa qaala ambana cbdullahi mubaarak waa imaamki an xandla ibnu abi sufyaan alqurashi wa iqaة اxuja anahu isaga samica wuxuu maqlay taawusan ibnu kaysaan yaquul isagoo han ahbaranaa waxaa na warramay bacda man duul qaarkii adraka nabi nabigeena halil sal slam anahu isaga qaal inuu yidhi mujadan meeshaan mubham bacdigaasoo mubham wuxuu lama yaqaan lama yaqaan anahu isaga qaal inuu yidhi maalodiki tusaalihiisa yahabu hibeeye hibo bixiyo oo fayarjicu fii hibat hibadiis ku laabto kamaal kalbi ay oo kale oo yaakulu cuna oo fayquu mataga uma yaakulu qayahu matagiis cuna intaas waxaan ugu soo baxnay axaadiistii ka warramaysay in dhowr xugun ay jiraan xukun koowaad wuxuu yahay qofka marba hadduu hiba bixiyo ood wax la baxa inaad ku noqda inaan loo ogolayn oo weliba tusaale xun oo nabigeena xataa inuu sheego ka xishooday uu nabigeena calayh sala slaam ku sheegay laysa lanaa maalu saw maalu su ayuu nabig yiri sal l slam qodob waa qodobkaas qodobkan ya mad adraka nebi oo marka halkaan ishkaal weyn ma jira waxaa weyaan waa runta oo hadduu marba saxaabi noqday walaa taduru jahaalat saxaabiy waxaana soo marnay cabdulahi bn camr bn caas iyo cabdulaahi bni cumar iyo cabdulaahi eh, eh, muxuu ahaa eh, ibnu cabaas saddexdood inuu intaba ka wariyey oo weliba biasaaniid fi sayaxayn marka axsantum akhbarna bacd bacdigaas waa mubham laakiin bacdigaas hadduu mubham yahay uusan saxaabi ahayn xadiidka muxuu noqon lahaa xadiid daciifa laakiin maadaama saxaabi u yahay jahaalat aلصaxaabiy laa tadur axsantuma jazakum اllah khayra waa tanbih aad u fiican qodobka koowaad marka waxaa weeyaan qayga ama matagaas uu nabigeenna ku tilmaamay qofka muxuu ahaa tusaalahaas u bixiyey oo qofka wuxuu u bixiyey ku laabta inuu aad wax xun ku dhacay waa qodobkaas oon la ogolayn qodobka labaadna ta iyada waxaa laga soo istitnaa laga soo reebaya qofka waalidka ah in canugiis wuuusii uu ka noqson kara oy dhib lahayn ayadna waa laga qaadanaya qodobka kale oo meesha ku jiro waxaa weeyaan muxuu yahay oo xugun aan soo marnay oo intaan kusoo marayn wax kale ma jiraan ya intaa weyaan saddexdaa qodob inaan la ogolayn in lagu laabto wixii la bixiyey in waalidka loo ogol yahay tan saddexaadna in la suurad xumeeyey oo qofka waxaa weeyaan wax uu bixiy ku noqdo uu qof wax xun oo aad u foolxun ku dhacay inuu ila xumaantiiaba kala daran in ay iyo matagii iyo dib u cunitaan wax aad u foolxun muqazisa oo laga yaksoodo weyaan marka qofka wuxuu bixi ha ku noqonin noqoshadaas marka dhowr suura yeelan kartaa xitaa noqoshada oo macnawiga ah inay soo gasho suuragal kaba soo qad qofka waxbaad siisay waxaad la taaganta waxaansiiyey waxa fulanaan siiyey wax fulanaan siiyey fulanaan siiyey ayaad la taaganta ku noqosho soo uma eka ama ka shalayso tirado alla berigii inaan waxaas aan siiya ma ahayn aad tirahdo waa macnawi laftarkeedii waxaa suuragal marka oo ixtimaal imaan karo oo muxuu ahaa in ay nooc ku noqosho ah markuu leh subxaanaه wa tacaala qowlu macruufu wamakfira wamakfiratun khayru min sadaqati yatbacuha adan qofka inaad hadal fior waxba kuuma heli karniyo waxaa weeyaan iyo muxuu ahaa ayaa ka qiimo badan sadaqa uu dhib daba socdo mararka qaar soomaalida waxay dhahaan yacni qofka qofka dadka waxa ugu xun ay yihahdaan ixsaan aada u samaysay ixsaan aada u samaysay iyo gallad aad u geysatay inaad sheeg qofkii kugu qasbo ya ayada mashkilaed kalewa yacni qof aad ixsaan u samaysay kadibna wuxuu kugu qasbay inaad ixsaanka sheegto mararka qaar waa banaanaan la socda waliba biawsaci اabwaab inaad qof waaa u qabatay aad sheegto dantaa kugu qabi wayna ku banaanaana mararka qaar maaa daliila daliilkeeda ma haysaan xadiid cad ayaan u haynaa haye xaalaadka qaar xaalad asal ahaan lama ogola waa muxaram manigaas waa lama ogola malmanaan laakiin xaalad waxaa jirta mucayana oo keensanaysa in aad isdifaacda oo tirahda nin axsanta cumaana ka mid a ah. markay niminka khawaarijta ahaa ay go'doomiyeen oy dhiiggiis inay bannaystaan go'aansadeen khilaafadan ay ka tuuraan ay go'aansadeen waa tii wanaaggi uu sameeyey kulli uu sheegsheegay ood ogeydeen war ceelkii biruluma soomaan iibinin nacam markhaati kacayaan oo waxaa weeyaan soo tii aan jeeshulcusra aan intaasoo muxuu ahaa aan kulli aan wada sahay sooma ahayn yani wixii dhan ayuu waxaa weyaan eh, sheegay xadiiaaba jira nabigeena ala sl uu naftirkii sameeyey waad garanaysaan markii eh, laga soo noqday xunayn ya ayaa nabigeena sal slm cuyayna ibnu xusn iyo eh, raggii xalyan soomaliya rag ka mid a ayaa boqol boqol neef oo uu nabigu ku taagay sal sl niminki reer ansaareenna dan weyn kama gelin soo ma garan ay sheekaysteenoo marka madiina lagu soo laabtay iyo xataa meeshiin ay ahaydn waa suuragale ayay sheekaysteeno kadib waxay is yidhaahdeen eh, inay xagga tahay u badanta maadaama khaymad lagu kulmay waxay yidhahdeen nabigeena sal slem dembigiisa alla dhaa faafar allahu lirasulilah sal l slm akhadat alxamiya xoogo waxaa yara qaaday yacni qaraabadiisu yara jeclaadayo nimankii ay seefahanaga seefahanaga dhiiggooda weli u ka qoyanyi oon islaamnimada soo gelinaya mxuu ahaa oolihii warkii nabigan waa soo gaaray saxaabada nabigan rag akhyaarta rag ka mid a ah ayaa waa nabi allow raggii reer ansaareed raggii uh, khulastaada ahaa oo ragga aad ugu jeclayd way ku qaniinsan yihiin oo ogow la soco kadibna nabigan wuxuu yidhi halii kulmi teenda marka ka samaysan magad ayaa nabigeena saxaabadii reer ansaareed uu ku kulmiyey nabigeena dalaq ayuu soo yidhi sala allah alay waslam markaasaa wuxuu yidhi qof min ku jira kale qof aanan ree ansaareed ahayn alws alkhasraj min ku jiraa markaasa waxay wiil ay gabadha naga dhashay ayaa nagu jira nabigeen muxuu yih sal slm ibn ukhti اlqowmi fa huwa minhum gabadha wiilka ay dhashay ayuu ka mid tolkii ay gabadha ka dhalatay ayuu ka mid yahay marka arrinka markay dhacday ayaa waxaa weeyaan khabarka in soo gaaray khabarka isoo gaaray inaa saa saa tidhaahdeen maxaa ka jira marka waa la cadday ya hadal iyo ilkaba waa la cadaya sooma markuu i cadday waay nabalow nacam saas waa ku sheekaysan warka waa mxuu ahaa weliba ragga qaarna cuudaalay sameeyeenoo annaga akhyaartanaga waxaa isma sheegin laakiin xogaha wiilasha yaryaraa iyo rag baa ku yara mogta waa in laska yarleexi baashe marka kadib nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam manna uu ku gallad sheegtay war dhahay sooma adan oo dad gaala oo iscuna oo ilaahay aan caabudin soomaadan ahayn alam kuntum dulaala fahadaakum اllahu biya dad lunsan soomaadan ahayn oo dartay ilaahays oo inkuma hanuunin soomaadan ahayn dad muxuu ahaa isku dhacsan oo isbaabi'ina oo ishalliga oo haddana ilaahay dartay inkuma jamcin allah warasuulu aman allah warasuulu aman allah warasuulu aman alle rasuulkiisaa galad badan alle rasuulkiisaa galad badan saasay marka saxaabada leeyihiin markay marka nabigeena uu raggii dhulka dhigay oo hawshoodii xagga aad u riday oo ood muxuu ahaa ka gar helay ayagana wuu insaaf u sameeyey wuxuu dhahay adinka laftarkiinna aniga waa igu galad sheegan kartaan waad igu galad sheegan haddii aad rabtaan waad igu galad sheegan kartaan ayagay uu hadla nabigana sal l waxaad dhihi kartaan adiga oo muxuu ahaa tol aanna oo garab la-aanna oo lagu soo buriyey aan ku soo dhoweynay oon garab kuu noqonay iyo waxaad dhihi kartaan waana sax marka mararka qaar xaalada waxaa imaanaysa qofka uu kuu baahina ood kugu qasba ixsaana u samaysay inaad sheegto markaa soo kara manaan ma soo geli maya sooma gelayso insha allah tabaaraka watacaala sooma gelayso cumaan fiiriya nabigeena fiiriya sal slm laakiin inaad muxuu ahaa kumiga aad bixisaba iyo waaad qabataba adun tirahda muxuuah beriga anigaasa faqiir oo iska ha moogtay so anaa muxuu bilaabay ganacsiga ana saa u yeelayo waakada aad ula taagnaato taas waa tan mishkiladda laakiin xaalado hadday yimaadaan keensana marka iyada insha allah tabaaraka watacala anagoo dariishanayna axaadiistaas fi saxiixayn ku yeelo wax ishkaal ah insha allah ma laha biidn illah caza wajal waay ha fadal a kuusuusiye axsanta a adi adi masaib waana dhacdaa la socda lidaalika waxaa weeyaan ciirtaa cabe ayaa caydaada aad u yaqaano ya carabtuna waxay dhahaan ittaqi shara man axsanta ilay saasay dhahaan sidoo kale waxay dhahaan agoon ininka kori maxaa ka dhexeeya eed baa ka dhexaysa marka mararka qaar waxaa weyaan waxaa laga yaaba qofka adiga aad ixsaan ku samaynayso in uu isagina inta inka badan rabay oo intii aad isaga rabay ood kaa mudnaa aadan gaarsiinin kadibna isaga si muua ah noolya iyo adiga waaa yarood ifticil kugu tuuraa ood cuqdad ay ku taaganta sheekh abukar ma garata shariif nacam waaya waxaan u gudbaynaa marka kitaabu ruqba ahay sida xalyuusan nala fakan kitaab اruqba in qofka lissugta kitaab اruqba sugashada iskorashada aلruqba nacam ya korashasiin axsanta nacam aلruqba waxaa weeyaan waa laba qof iswaardiyeyn almuraaqaba macnaheedu maxaa weeyaan yaa hor dhimani xoolaa halkaa yeelo xoolahaas ninka hor dhinta waa ka dhinteen ninkii aan hor dhimanin ayaa iskala waa dhaqan ay lahaan jireen qolyihii jaahiliga ahaa wuxuu leeyahay labtobkan mujeeda ama dhulkan dhulkaan adaa iskala haddii hortay hortaa aan dhinto adaa la wareegi haddii aad hortay dhimatana anuu igu soo noqoni ruqbada marka saas waa waxaa la too asna alcumra waa cumrigii keena cumri degdega xoolaha waa ka dhinteen oo cumrigaada haddii aad iga hormartana waa isku mid marka alruqba waa noo imaan doona insha allah tabaraka wa tacaala oo baabka iyo fi اlasli waxaa iskala ninka dhawaaq wuxuu leeyahay muxuu ahaa camartuka hadihi اlxadiiqa aw hadihi اlard qof baa ku dhawaaqi saasuu dhihi waa noo imaan doona insha allah tabaaraka wa tacala baabu kitaabu aruqba is muxuu ahaa muraaqabeynta iskorashada ama issugitaanka oo geeri sugitaanka qofkan xoolahan qaadashadooda geeri lala suga ayuu baabkan ubaab ayuu kitaab u kitaab yahay baabu dikr اkhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheego calى ibn abi najiix cabdullaahi ibn abi najiix khilaafka laisku khilaafay fii khabari zayd ibnu haabit zayd ibnu haabit xadiidkuu ka wari fiihi fi ruqba marka hore qaybta hore aan soo maraynay fii fii hibatihi sooma dhihin waa halkii meel oo intaad in badanoon soo wadnay marka ikhtilaaf la sheegaa fiihid unbuu dhihi jiri laakiin taas fii hibatii ayuu lahay mogta halkan fiihidii ayuu nagu celiyey fiihi ay fii aruqba saas weeyaan dikr ikhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheego calaa ibni abi najiix cabdulahi bn abi najix fii khabri zayd bn haabiti radia allahu tacala an arda fiihi fi ruqba markuu ka hadlayey xadii saddex kun todoba boqol iyo lixaad waa xadiid saxiix ah qaala alimaam nasai ala aqbana hilaal ibn calaa albahili waa saduuq qaala xadaana abi abihi waa alcalaa ibnu hilaal albahili waa fiihi lin qaala xadaana cubaydullah wahuwa ibnu cumar ibnu camr ah cubaydullahi ibn camr alraqi waa iqatu faqiihu rubama wahim can sufyaan athawri waa imaamkii can ibn abi najix cabdullahi bn abi najix almaki waaiqatu rumiya biqadr can taawus ibni kaysaan can zayd ibni thaabiti radia allahu ta arda qal u zayd bn thaabit ama can nabi nabig wu sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi aruqba ruqbada oo qofka inuu yidhahdo xoolahan haddii aan hortaa dhinto ada iska leh jaa-izatun way bannaan tahay wanaafidatun wayna fulaysaa haddii qofka marba aad tidhaahdo xoolahan haddii aan hortaa dhinto adaa iskala khalaas carabkaada ma ka soo baxday wabilahi towfiiq gacantaada waba kuma jiraan xoolaha waad bixis waa hibo carabkaada hadday ka soo baxda bes ma garateen ama hortaa ha dhinto <laughs> ama hortiis dhibo aday ku taallaa soo adiga kuma dhawaaqin waa alaaqun kaa dhacay bes warkaas dhammaay hay xadiid saddex kun toddoba boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiixa bima qablahu wamaa bacdu xadiid ka hor kan ka dambeeyo ayuu saxiix ku noqonaya qala imam barni mxamed ibn cali ibn maymuun araqi wa iqa qala xadana mxamed oho ibnu yuusuf alfiryaabi maxamed yusuf alfiryaabi waa taqaanaan iqatun faadil imaam muslim imaam bukhaari ayaa aad iyo aad ugu wariyo aad ugu wariyo wahu min shuyuukihi shuyuukhda alimaam bukhaari uu ka mid yahay qaala xadana sufyaan athawri can ibn abi najix cabdullahi ibn abi najix waxaa weeyaan almaki waa iqatun rumya biاlqadr can taus ibn kaysaan can rajulin nin mubham wey ninkaas marka can rajul midka khatarta kan waa soo ma jeedaan can zayd ibni haabitin saxaabi ma ahan ila qofka mubhamka ah radia allahu tacala anhu arda ana nabiy nabigana sal slm jacala wuxuu yeelay alruqba issugashada ama iskorashada oo muxuu ahaa lismowd sugta si xoolo loo qaata liladii urqibahaa qofkii la yidhi haddii aad hortay qofkii ruqbahaas la siiyey amaba korashadaas qofka la siiyey ayaa iskale haddii marba nacam laba jeerba saa iskale ninkii asaga ahaa oo waa lagu siiyey la yidhi horta maugu dhawaaqday bas ama hortii dhimo ama horta ha dhinto wabilahi towfiiq isaga unba muxuuha howlaas qaatay waayo xadiidka saddex kun toddoba boqol iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas an akhbara zakariya ibn yaxya waa iqa qaala xaddatana cabduljabaar ibn cala albasri laa baasa bihi qaala xaddatana sufyaan athawri waa imaamkii can ibn abi najiix can taawus lacalahu n cabaas inuu ka wariyey qaal wuxuu yidhi cbdulahi bn cabaas laa ruqbaa ruqba ma jirto oo asal ahaan wax mashruuca ah, jaa-izatunti hore waxaa weeyaan naafidatun bay ku fasiraan laakiin way soconi marba haddaad ku dhawaaqda laa ruqba ma jirto weeyaan oo muxuu ahaa xoolahan aan ku siiya haddii horta aad dhimato adaa iska lah haddii horta aan dhintana haddii horta aad dhimato anaa iskalo iisoo noqoni ma jirto waa taayada laa ruqbadaasdaba taas waa wax kuu soo noqona ma ayuu kala jeedaa saan fila wallahu aclam faman urqiba shay-an qofkii wax inuu sugta oo geeri u sugta wax un ka mid a ah, muxuu ahaa qofkii la siiyo fa huwa isaga sabiilu lmiraath jid dhaxal ayuu mari jid kaloo dooda lama arka macnaheeda maxaa weyaan macnaheeda waxaa weeyaan xoolo ayaa qofkan waxaa lagu yidhi haddii hortay aad dhimato xoolahan anay iisoo noqonayaan laakiin haddii horta aan dhinto xoolaha anaa iskala horta haddii aan dhinto adaa iskala afwan horta haddii aan dhinto xoolaha adaa iskala haddii horta aad dhimatana xoolaha ana iisoo laabanayaan warki isaga haddii ay dhacdo xoolaha isaga kaba soo qaad wuxuu yidhi dhulkan adaa iskala haddii horta aan dhinto hortiis ayuu dhintay hortiis ayuu dhintay xoolihii asaa iskala haye wuxuu yidhi haddii aad xotay aad dhimatana anaa iisoo laabanaya waxu soo laabana lama arka ee ninki kale ninki kale waradiisi ayay qaadani waradiisi ayay qaadani maku noqdaa mar aan ku noqdo mar aan ku noqonaya wuxuu yidhi kitaabkan adaa iska leh waxaad yeelanaysaa haddii horta aan dhinto haddii horta aan dhinto asaa iskale hadal ma lahan waxaa kaluu yidhi laakiin haddii hortay aad dhimato oo ani aan kaa dambeeyo xoolihii anaa iisoo laabanaya uma soo laabanaya ninka dhintay warasadiisii qaadani sabiilu warasa saas weyaan waaya baabu alikhtilaaf khilaaf baabu dikr اlikhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheego calaa abizubayr muxamed ibnu muslim tadrus oo saduuqa ahaa oo mudaliska ahaa khilaafka laisku khilaafay arrinkan laftirkeed oo ruqbaha marka laga hadlaayay xadiidka soortay uu baabkan u baab yahay xadiidka saddex kun toddoba boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbana moxamed eh, ibn wahb alxaraani waa saduuq qaala xadadana moxamed salamata alxaraani moxamed ibn salamata hore waxaan u sheegnay ood ogeyden maxamed ibnu salamata almuraadi haddii maxamed ibn salamata hadduu yahay shaykhu annasaa maxamed ibn salamata almuraadi wa maxamed ibn salamata hadduu shaykh sheekha annasaa noqdana alxaraani wa labadan waa iqa waad qaala wuxuu yidhi xadaanii abu cabdiraxiim khaalid ibnu yaziid alxaraani waa iqa qaala xadaanii zayd zayd ibn abi unaysa weyaan aljazari waa iqat lahu afraad can abi zubayr maxamed bn muslim tadrus can taawus ibni kaysaan an bn cabaasin radi allahu ta anuma an rasul s sl kan wuxuu yidhi laa turqibuu in dhimasho lala suga ha ka yeelina amwaalakum maalkiina faman arqaba qofkii dhimasho la sug ka yeela shay-an shay oo dhimasho ku xira siismadiisa iyo noqshashadiisa fa huwa isaga xoolahaas ama shaygaas wuxuu u sugnaaday liman urqibahu qofkii koro oo suga la yidhi ayuu u sugnaaday oo qaadanay weeyaan xadiis kun todoba boqol iyo tobanaad waa xadiis saxiix asna qaala alimaam nas alay akhbarana axmed ibn xarb waa saduuq qaala xaddatana abu mucaawiya an xajaaj an abi zubayr an taawus ibn kaysaan can ibni cabaas radi a ta qa abdullah bn cabaas qaala rasu rasulka wuxu yh sl slm alcumra cumrisiinta jaa'izatun way u bannaan tahay oo waa u fulaysaa liman ucmirahaa qofkii la cumrisiiyey oo ruqbadii bay la too tahay wax kale ma aha waruqba ruqbadani jaa'izatun waxay u bannaan tahay aw qaadani liman uqibaha qofkii la siiyey amaba kii bixiyey ha hor dhinto ama kii loo bixiyey ha hor kalcaydu fii qayhi matakiisa qof ku laabta iyo la tooye weyaan xadii saddex kun todoba boqol iyo tobani koobaad waa saxiixun marfuucan isagoo xadiidkan marfuuc ayuu saxiix yahay hay midkan oo marka mawquufka cabdullahi bin cabaas ku ah waxaa ka saxiixsan xadiidka marfuuca oo nabigan loo kor yeelay sal slm xadiis hore ayaana marfuuc weydeen أخبرنا حمد بن بشار العبد واثقة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى قال عبد الله بن عباس العمرة عمر سينتا iwaruqba ruqbada oo in dhimasho laisla suga sawaaun way siman yihiin waa isku noco farqi ma lahan weeyaan xadii saddex kun todoba boqol iy toban iyo labaad waa xadiis saxiixa qaala aimam an طlqman axmed ibn sulayman raha wa iqat xaafid qala xadana yacla ibnu cubayd alayaadi waaye waaye waa iqa isna ayaadigaas xadثna سفyاn الthwrي عن أbي الزbayr عن طاوس بن cabاس رضي الله taa qال cبدلله بن cabاس laa تxilu ma banaan الرqبة wala الcمرة cumrada ma banaana dhanka ay ku banaanayn maxay tahay waa in qofkii ruqbadaas iyo cumrada bixiyey inuu ku noqdo taas waa tanaan banaanayn laakiin tii kale waa banaan tahay ko ku noqoshadaas waa wax la diidi faman acmira shay qofkii wax loo cumrisiiyo fa lahu isaga iskala waman urqiba shayan shay qofkii la yidhaahdo dhimashadayda la sug ama dhimashadadan la suga fa lahu isaga iskala weya xadidka saddex kun todoba boqol iyo toban iyo saddexaad wa xadiis saxiix akhbarna axmed ibn sulayman rahawi qala xadana moxamed bin bashir alcabdi wa iqatun xaafid qala xadana xajaaj can abi zubayr can taawus ibn cabaasin qala wuxu abdulahi bn cabaas laa tasluxu ma suubato alcumra cumrisiinta walaa ruqba iyo dhimasho acmara hayan qofkii qof wax cumrisiiyo shayan waxna faman acmara qofka cumrisiiy shayan shay oo cumri ahaan u siiyo cumrigiisa markuu dhammaana amaba dhamaashadiisa aw arqabahu amaba dhimashada la sugitaan wax u siiya fa inahu isaga liman ucmirahu qofkii la cumri siiyey ayaa muxuu ahaa iskala aw urqibahu ama dhimasho la sug loo siiyey xayaatahu noloshiisa isaga ayaa iskala iyo wa mowtahu geeridiisa saas weyaan arsalahu oo noo imaan doona ibn abi sufyaan alqurashi ayaa marka xadiidkaas mursal ka dhigay oo waxaa weeyaan aawuus waa noo iman doonta si mursal ugu dhigay xadika todoba boqol iy toban afraad wa xadii saxiix bima qablahu akhbarna moxamed eh, xaatim almarwazi wahiqa ambana xibaan ibnu muusa almarwazi wahiqa qala xadana cbdullahi mubaarak can xandala eh, ibn abi sufyan qurashi wahiqat xuja anahu samica aawuusan buu ka maqliy qul isagoo qala rasul u sl slm mursal buu ka dhigay saxaabiga meesha ka maqan laa taxilu ma banaan ruqba ruqba ma banaano faman urqiba qofkii la dhimasho sugsiiyo ruqbaa xoolo dhimashada ku xiran fa huwa isaga sabiilu miraaث qofkii dhintay oo xoolaha iyaga looma arbaabay dhimashadiisana muxuu ahaa ama dhimashadii qofkii bixiyey lala sugay ayaa dhaxalkaas isaga ayaa laga dhaxli weyaan xadis kun todoba boqol toban shanaad waa xadis saxiixa akhbaranii cabda ibnu cabdiraxiim waa almarwazi waa saduuq an wakiic qaala xadaثana sufyaan an abi najiix can aawuus can zayd ibn haabitin qaal qaala rasul sl sl cumra miiraaun dhaxal weeyaan xadiis ku todoba boqol toban iyo lixaad waa saxix isnaad akhbarna moxamed bn cabdillahi bn yaziid almuqri waa iqa qaala xadaana sufyaan ibnu uyeyna an sufyaan ibnu cuyeyna can ibni aawuus can abihi can xujr almadaniy madaniyu xujr ibn qays alhamdani almadani waa iqa can zayd ibn haabit qala wuxuu yidhi qala rasul sl sl cumra xoolaha laiscumrasiiyey lilwaariثi qofka dhaxalaa oo qofkii la cumrisi qolyihii dhexlay ayaa iskale weyaan xadis saddex kun todoba boqol toban iyo todobaad waa saxiix isnaad akhbarna moxamed ibn cubayd almuxaaribi waa saduuq qaala xadaثana cabdullahi bn mubaarak waa imaamkii can macmar ibn rashid alasdi hahy so halkaa ma joogno can ibni طaawuus macmar ibn rashid waa taqana waa iqatu dabt can طaawuus can abihi can ibni طaawuus can abihi can xujr almadriy can zayd ibni haabitin can nebi sal slm qal nabgen wuxu yh alcumra jaaizatun ay naafidatun waa fulaysaa weyaan oo qofkii la cumraysiiy isaga iyo mxu ah, cidda dhexdaysa ayaa iskale xadiiska kun todoba boqol tobani sideedaad waa saxiix isna akhbarna moxamed ibni cubayd can ibni mubaarak can macmar can camr ibni dinaar can taawuus can zayd ibni haabitin can nebi sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi alcumra lilwaarifi qofka dhexla ama mxuu ahaa eh, qofka dhexlaya iskale weeyaan hadduu qofkii la cumraysiy uu dhinto xadiidka u dambeya cashirkan insha allah tabaraka wataala caawo saddex kun todoba boqol toban iyo sagaalad waa saxi isnaad akhbarna maxamed ibn xaatim qaala ambana xibaan qaala ambana cabdillahi ibnu maalak can macmar ibn raashid qaala samictu camr ibn diinaar yuxadidu can taawus ibn kaysaan can xujr almadriy ibn qays alhamdani almadri waa hiqa can zayd ibni haabitin radia allahu taala qala wuxuu yihi zayd ibni haabit ana rasul rasulk sl sl qala rasulkan wuxuu yidhi alcumra qofkii xoolo la cumraysiiya oo kadibna ka dhinto isaga muxuu ahaa intuusan la wareegin amaba muxuu ahaa qofkii isaga ahaa oo kale u dhinto lilwaarifi qofkii dhexla ayaa iskale weeyaan oo qofkii bixiyey oo cumri siiyey sinaba kuma noqonaysa amaba ha noolaado isagii ama ha dhinto ama ha hore dhinto ama ha gadaal dhinto wallaahu aclam hada wallahu aclam w sl abdi rasul mustafa